si aynay ahayn laga dhigo ama la dhaafiyo xadkeedii ayay ku saabsan tahay diinta islaamku waa diin xaqah waxaa la rabaa sida ay tahay in loo raaco ayaa la rabaa waa siraatu lmustaqiim waa sabiilu ullah waa waddadii ilaahay waana siraatu lmustaqiimkii allah wuxuu yidhi waana hada siraatii mustaqiima faatabicuuh walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilih dalikum wasaakum bihi lacallakum tattaquun allah wuxuu inoo sheegay waddada ilaahay inay tahay mid toosan oo waddada ilaahay isagaa isu tiiriyey diintii islaamka oo dhan baa laga tilmaamayaa inay waddo tahay waa waddo ishu aynay qabanaynin waa siraatun macnawi waa waddo la caqliyeynayo macno ahaan loo garanayo oo la fahmaayo oo la garanaayo laakiin maxsuus aan ahayn bimacnaa mid dareemayaasha lagu haleelaayo ma aha oo ishu ay qabanayso sida wadiiqada la raacayo ishu u qabanayso ee waxaa laga tilmaamayaa hadday tahay caqiido hadday tahay cibaado hadday tahay camal kaleoo lala yimaado ama mucaamalada ha ku saabsanaado ama akhlaaqdiiyo dhaqankaba ha ku saabsanaadee dhammaan waxa la qabanayoo dhan ee diin ahaan loo sharciyeeyey ayaa waxaa laga soo qaaday inay tahay wadda la raacayo hadday xagga caqiidada tahay waddaa la raacayaa sidaa rumeeya sidaa ictiqaadiya sidaa ha caqiidaynina sidaasi waa caqiide qaldane ka leexda sidanna waa caqiide qumane la kaalaya cibaadaadkii waa saas la eg hadday salaad tahay hadday zake tahay hadday soom tahay hadday cibaado kale tahay dhammaan cibaadaadkoo dhammi waxay ka dhigan yihiin waddo la raacayo mucaamalaadka ay dadku ku dhaqmayaan ee ku mucaamilayaan iyo akhlaaqda laga dhaqan yeelanayo mid waliba waxay ka dhigan tahay waddo la raacayo wa anna haada siraatii mustaqiiman fattabicuuh ilaahay wuxuu amray waddadiisa in la raaco walaa tattabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiilih ha raacina waddooyinka ka weecday oo ka baydhay siraatulmustaqiimka waddooyinka ha raacina oo haddaad raacdaan waxay idinka kaxaynaysaa oo idinka leexinaysaa waddadii ilaahay ayay idinka weecinaysa subusha laynaga reebayo iyo siraatulmustaqiimka nebigu sala allahu alayh wasalam waa fasiro waa caddeeyey sida uu sheegayo xadiiska cabdullahi bn mascuud oo cabdullahi bn mascuud wuxuu yidhi khata rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam khatan mustaqiiman rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxa uu jeexay khad toosan wa khata khuduudan can yamiini dalika wa shimaali khadad kalena wuxuu ka jeexay hareeraha ayuu ka jeexay wadda toosan markuu sidaa u jeexay layn toosan ayuu layman kale xagga bidix iyo xagga midig ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam ka jeexay dabeedna waxauu yidhi haadaa siraatu allaahi mustaqiima kaasi waa waddadii ilaahay xaaluu toosan yahay taa toosan baa waddadii ilaahay ah wa haadihi subul laymankan hareeraha ku yaallaana waa waddooyinkii bimacnaa laynaga reebay inaynu raacno waddo ka midii ma jirto inuu shaydaan taagan yahay mooyaane waddo kastoo ka mida waddooyinkaa siraatulmustaqiimka ka baydhay shaydaan baa taagan dadkana ugu baaqaya oo ugu yeedhaya dadkana waa ugu baaqaya marka nebigu wuxuu ku fasiray sala allahu alayh wasalam siraatu lmustaqiim inuu yahay waddo toosan laynkaa toosan inuu yahay buu ku fasiray subushana waddooyin ka baydhay oo gees uga leexday ama xagga midig ha uga leexdaan ama xagga bidix ha uga leexdaane ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam ku fasiray saas aawadee waxaa soo gelaya bidcooyinkii iyo baadidii oo dhan baa soo gelaysa subushaas ha ahaadaan qaar gaalnimo gaadhsiisan ama ha ahaadaan qaar ka sokeeya noocay doonaanba ha noqdaane xadiiskana culammada qaarkood ayaa saxiixiyey tirmidi wakhayruhu baana soo wariyey mujaahid ibnu jabrin oo ka mida ardaydii ibnu cabbaas waxau yidhi assubul waxaa loo jeedaa albidac washubahaat waa bidcooyinkiiyo shubahaadka weeye buu yidhi saasuu ku fasira marka bidcooyinku waxay gelayaan iyo shubahaadkuba waxay gelayaan subushay gelayaan waddooyinkaa ka baydhay siraatulmustaqiimka ee laynaga reebaayo inaanu raacno ayay ka mid yihiin diinta islaamku waa diin wasat ah waa diin dhexdhexaada ah ghuluwi yacnii shayga lagu talax tago oo xadkiisa la dhaafiyo lama rabo waa shareeco wasat ah allah wuxuu yidhi wkadalika jacalnaakum ummata wasata litakunuu shuhada'a cala annaasi wayakuuna alrasuulu calaykum shahiida marka allah wuxuu inoo sheegay inay ummaddanna wasat tahay mar hadday ummaddu markaa tahay ummad wasat oo dhexdhexaad oo cuduula ay yihiin shareecadiiyo diinta ay ku sugan yihiinna waa mid wasata weeye allah wuxuu yidhi ihdina asiraata almustaqiim صراط الذين أنcمت عlyهم غyr المغضوب عlyهم وla الضالين waxaa loo sharciyeeyey mu'miniintu inay ilaahay baryaan oo ay weydiistaan siraatu lmustaqiimka inuu ilaahay ku hanuuniyo inay ilaahay ka baryaan uuna ka badbaadiyo kuwii loo cadhooday iyo kuwii lumayba waddadooda inay raacaan inuu ka badbaadiyo ilaahay waa inay ilaahay ka baryaan marka qolada loo cadhooday waa yuhuudda sida nebiguba ku fasiray sala allahu alayh wasalam qolada lumayna waa kiristaanka siduu nebigu sala allahu alayh wasalam ku fasiray labada qolo waxay ku kala sugan yihiin ghuluwi talaxtaga ah iyo taqsiirka gaabin ah oo waxbay ku talax tegayaan oo xadkoodii dhaafinayaan qolo walba waa la odhan karaa nooc ghuluwina waa ku dhaceen oo bacdi umuuraha ka miday ku talax tageen nooc kalena waa ka gaabiyeen oo diintii wax ka midana waa ka gaabinayaan wax ka midana waa ku talax tegayaan oo xadkiisii bay dhaafinayaan guluwigay ku dhaceen iyo talaxtagga ay ku dhaceenna waxaa ka mid ah inay culammadoodii iyo kuwoodii cibaadada badnaa inay ka dhigteen rabbiyo oo ay ku ateeceen wax walba ilaa xaaraantii markay u xalaaleeyaan inay ku raaceen xalaashii markay ka xaaraantinimeeyaan inay ku raaceen guluwiyaday ku dhaceen bay ka mid ahayd allah wuxuu yidhi ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaahi walmasiixa bna maryam waxay ka yeesheen culammadoodii kuwoodii cilmiga lahaa iyo kuwoodii cibaadada badnaaba rabbiyay ka yeesheen ilaahay sokadii ayay rabbiye ka dhigteen ciisena waxay ka dhigteen qolada kiristaanku rabbi ay caabudaan bay ka dhigteen waa huluwi waa talax tag weeyi huluwigaasi wuxuu gaadhsiisnaa heer gaalnimaa buu gaadhsiisnaa huluwiga waa la reebay ahlu kitaabka laftooda waa laga reebay inay ghuluwi la yimaadaan waayo waxay ahaayeen ahlu guluw saynu tilmaannay qaar markaa talax tag u saaxiiba bay ahaayeen oo allah wuxuu yidhi yaa ahla alkitaabi laa taghluu fii diinikum walaa taquuluu cala allahi ila alxaq inama almasiixu ciisa bnu maryama rasuulu allahi wa kalimatuhu alqaaha ila maryama wa ruuxun minh faaminuu biاllahi wa rasulihi wla taquluu ثalaaثة intahuu khayra lakum inama allahu ilaahu waaxid subxaanahu an yakuuna lahu walad lahu ma fi الsamaawaati wma fi اlأrض wakafaa biاllahi wakiila allah wuxuu u yeedhay ahlu kitaabka wuxuu ka reebay inay la yimaadaan ghuluwi laa tagluu fii diinikum diintiinna guluwi ha ku samaynina oo ha ku talax tegina oo ashyaada xadkoodii ha dhaafinina marka guluwigii baa la reebayaa waxaa laga qaadanayaa inuu yahay mid markaa la dhaleecaynayo oo xun inuu yahay ayaa laga qaadanayaa sidee looga reebayaana waxay tahay xumaanshaha uu xun yahay baa looga reebayaa diintiinna guluwi ha ku samaynina allahna ha ka odhannina waxaan xaq ahayn ha ka sheegina yacnii ghuluwi haddii lala yimaado waxaa ilaahay laga sheegayaa wax baatil aan xaq ahayn ayaa allah laga sheegayaa markaa si aan allah looga sheegin wax baatilah oo aan loogu nisbayn ghuluwiga laftiisii ayaa la reebay oo loo diiday aayadda inta kale waxaa lagu sii tilmaamay tawxiidka waxaa lagu tilmaamay ciise bnu maryam inaannu ilaah ahayn inuu yahay rasuul ilaahay inuu yahay ee aanu markaa ilaahna aanu ahayn ilmo ilaahay dhalayna aanu ahayn ee uu yahay addoon rasuul ah ayaa laynoo tilmaamay oo lagu sheegay tawxiidkana aayadda waa lagu sheegay wuxuu kaloo allah yidhi قل yaa أهل alkitaabi لا tagluu في دينكم غير الحق ولا تتبعوا ahwaءa قوم قد ضلوا min قبل وأضلوا kaiira وضلوا عن سواء السبيل waxaad ku tidhaahdaa ahlu kitaabow ha ku talax tegina diintiinna guluwi ha kula imannina hana raacina dad hawooyinkoodiiyo waxay jecel yihiin dadkaasoo habaabay oo lumay oo hore u lumay dad fara badanna lumiyey waddadii xaqa ahayd bartankeediina ka habaabay oo ka lumay waxaa la rabaa waddada xaqa ah bartankeeda in la raaco ayaa la rabaa geesnaba in looga weecdo lama rabo marka laa taqhluu fii diinikum labada aayadoodba ilaahay wuxuu reebayaa in ghuluwi diinta lagu sameeyo oo lagu talax tago ayuu labada aayadoodba ilaahay ku reebayaa wixii ahlu kitaabka laga reebay oo laynoogu sheegay kitaabkeenna in loo diidaayoo laga reebayana innagana waa laynaga reebayaa haddii daliilyaga ku gaar yeelaya aan la helin waxay noqonaysaa in innagana laynaga reebaayo a'immadii hore ee selafka qaarkood waatay yidhaahdeen kullu maa damma allaahu alyahuuda waannasaara fi alqur'aani fahuwa lana wax kastuu ilaahay ku dhaleeceeyey yuhuudiya kiristaan qur'aanka gudihiisa uu ku dhaleeceeyey imaatinka yuhuudiya kiristaan la yimaadaan lagu dhaleeceeyey innagana dhaleecayntaas way inoo sugan tahay oo waa laynaga reebaya oo laynagu dhaleecaynaya haddaynu la nimaadno marka xukun ku gaara ahlu kitaab ku gaara ma aha guluwiga in la reebayo la diidayo ee wuxuu yahay midaynu la wadaagayno ayuu yahay adilo kalena waa ku soo aroortay oo diintu waa yusri oo waa fududdahay allah wuxuu yidhi wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj diinta wax markaa dhib ah iyo cidhiidhi ah ilaahay idinkuma saarin oo idinkama yeelin yacnii diintii waa sahlan tahay ilaahayna wuxuu inala doonayaa fudaydkaasu in lala rabaa iyo sahlanaanshaha yuriidu allaahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusr ilaahay wuxuu idinla rabaa yacni fudayd iyo sahlanaansho yacni culays iyo adkaansho idinlama rabo diintii baa yusri ah marka yusrigaasaa laynala rabaa wax culaysa laynalama rabo fudayd baa laynla rabaa wuxuu kaloo allah yidhi maa yuriidu allahu liyajcala calaykum min xarajin walaakin yuriidu liyuطahirakum waliyutima nicmatahu calaykum lacallakum tashkuruun ilaahay idinlama doonayo inuu wax adayga iyo culaysa korkiinna iyo cidhiidhiya inuu ka yeelo ma rabo yacnii fudayd buu doonayaa oo rabaa inuu idin dahiruu rabaa markaa diintii baa yusri ah diintii baa fudayd ah marka yusrigaasaa laynala rabaa saas aawadeed waa laynoo diidayaa wixii ku talax taga ah oo diintii quluwi lagula imanayo lagu talax tegaayo sidaas yadaa ah baa laynooga reebaya aayad kale allah wuxuu ku yidhi yuriidu allaahu an yukhafifa cankum wakhuliqa alinsaanu daciifa ilaahay wuxuu idinla doonayaa inuu idinka fudaydiyuu doonayaa oo idiin sahlo waxaana la abuuray bini aadamka aadamiga waxa la abuuray xaalu daciif yahay baa la abuuray ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen aayadaha qaar iyagoo fasiraya lama kaana alxaraju huwa addiiqa wa nafaa can nafsihi iraadat alxaraji bina saaga alistidlaalu bidaahirihi fii nafyi dayqi wa isbaati altawsicati fii kulli ma khtulifa fiihi min axkaami asamciyaat wuxuu yidhi sheekha jasaas la yidhaahdaa markuu xarajku ahaaday cidhiidhiga ilaahayna isu diiday xaraj inuu doonaayo waxa bannaanaatay in la deliishado hadalkaa daahirkiisa in la deliishadaa bannaanaatay oo loo deliishado cidhiidhiga in la diidaayo fudaydkana la sugayo iyo tawsicada markaa la sugayo taa macnaheeda sheikhu uma jeedo yacnii ashyaadii sharciga inta la khilaafo ayaa fudayd wax walba la yska qaadanaya oo waxaa la rabaa wasat baa la rabaa bayna alifraad watafriid ku talaxtag iyo ka gaabin dhexdooda waa inay noqotaa haddii waxa weeye wax kastoo dadka ula muuqato fudayd la qaadanayo waxay noqonaysaa shareecadii in laga dhaqaaqo oo aan lagu falin waayo mid waliba culays wuxuu arkayaa xukum axkaamta shareecada ka mida dhaqanka lagu dhaqmaayo marka wixii qof kastaaba hawadiisa ula muuqato fudayd hadduu qaadanayo oo fudaydkii miisaanka sharciga aan lagu eegaynin waxay noqonaysaa in shareecadii laga dhaqaaqo marka looma jeedo diintu waa fudayd marka la yidhaahdo ama nusuusta sheegaysa la akhriyo ama ilaahay sahlanaanshu idinla doonayaa ama inuu idiin fudaydiyuu rabaa adilada sheegaysa marka la soo qaato macnaheedu ma aha inuu ruux walba wixii fudayd ula muuqda iyo fudaydin ula muuqata inuu iska qaadanayo iskaga camal falayo yani shareecadii waa takliif laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha kollayba takliif waa jiraa waxa la diiday waxaan wusciga iyo daaqadiiyo awoodda bini aadamka aan ku jirin karaankooda waxaan ku jirin in lagu kallifayaan la diidey laakiin waxaa la sugayaa wixii karaankooda ku jira oo ay awoodi karayaan in lagu kallifayo yada waa la sugayaa takliifkiina waa maxay waxay noqonaysaa talabu maa fiihi mashaqa ama ilzaamu maa fiihi mashaqa maa fiihi kulfa waxay dhibaata ku sugan tahay baa la laaziminayaa ama waxaa la doonayaa la dalbayaa waxay dhibi ku sugan tahay saas aawadeed jannadii waxaa ku geedaamanoo ku wareegsan makaarih sida markaa nusuusta sharciga baa ah ku soo aroortay oo nebigu uu yidhi sala allahu aleyh wasalam xufat innaaru biاlshahawaat wa xufat iljannatu bilmakaarih jannada waxaa lagu geedaamay oo lagu wareejiyey makaarih waxay naftu karaahiyaysanayso oo dhibsanayso oo mashaqo iyo dhib ku ah naartiina waxaa lagu wareejiye oo lagu geedaamay shahawaad waxay naftu jeceshahay marka almuhim waxaa la rabaa inaan markaa talax tagna lala iman ka gaabinna aan lala iman labada dhexdoodaa la rabaa khayruulumuuri awsaatuha sida xikmadaba lagu yidhi xadiisnimo uma sugnee laakiin waa xikma min alxikam umuuraha waxa ugu fiican kuwa ugu dhexdhexeeya ama aasaarta qaarkood oo taabiciinta qaar ay yidhaahdeen alxasanatu bayna asayi'atayn shayga wanaagsani laba xumaanood buu u dhexeeya laba xumaanood ayuu u dhexeeya marka xumaantii ka dheeraynta ku saabsanayd marka laga tago tii ka gaabinta ku saabsanaydna waa in iyadana laga tagaa labada dhexdooda waa in lagu sugnaadaa nebigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam ina hada addiina yusrun walan yushaadda addiina axadun ila halabah diintani waa mid fudayd u saaxiiba diintanna cidna iskuma adkayso inay ka haalib noqoto mooyaane xadiisku waa xadiis saxiixa oo bukhaari ayaa saxiixa ku soo wariyey xadiis kale nebigu sala allahu alayh wasalam waxau yidhi axabu ddiini ila allahi alxanifiyatu asamxa diin waxaa ilaahay agtiisa loogu jacayl badan yahay tii xaniifiyada ahayd ee bimacnaa shirki dhammaantii iyo baatil dhammaantii iyo gaalnimo dhammaanteed ka soo iilanaysay tawxiidkii ikhlaaska u soo iilanaysay asamxa samaaxada badnayd oo sahlanaanshaha badnayd culammadu waxay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa xaniifiyatun fi tawxiid xaniifiyatun fi lictiqaad xagga caqiidada iyo tawxiidka waa xaniifiya laakiin xagga axkaamta iyo shareecada waa samxa waa mid samaaxo badan oo sahlanaansho ayay u saaxiibta samaaxada shareecadana waxaa ka mid ah qofku hadduu dembaabo in albaabka towbaddu u furan tahay aan la odhanaynin marba haddaad dembowdo wanaag waa kaa oodan yahay oo waa kaa xidhan yahay aan lagu odhanay aansaa lagu odhanay marka diintii sharaa'icdii oo dhan waxa weeye waa wax la kari karo waana wax samaaxa ku sugan tahay guluwi in lala yimaado lagu talax tago yacni markaa looma baahna ummaddan haddaba qayb ka mida ayaa guluwi kollayba ku dhacaysa ghuluwiga markaa inay qaarkood ku dhacayaanna waxaa laga qaadanayaa adilada caamkaa baa laga qaadanaya oo nebigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam latattabicunna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin wa diraacan bidiraac xataa low dakhaluu juxra dabbin ladakhaltumuuh waxaad raaci doontaan waddooyinkii kuwii idinka horreeyey taaka taaka u raaci doontaan ama latarkabunna sanana man kaana qablakum xadwa alqudati bilqudah yacni waxa weeye nebigu wuxuu sheegay sala allahu aleyh wasalam ummadii idinka horreeyey waddooyinkoodii baa raaci doontaan taaka taakiyo dhudhudhudhun waa u raaci doontaan xadiiska kalena wuxuu sheegayaa waxa u raaci doontaan yacni si aa aad ugu eg tihiin waxay la yimaadeen oo kale aad la imanaysaan oo sida baalalka yare loo sameeyo leebka la ganaayo yacni labada baal ay isugu eg yihiin xadwa alquddati bilquddah saasoo kalea u raaci doontaan wax kale iska daaye bahal yar oo dabbi la yidhaahdo oo mascagalayda u eg yacni godka uu leeyahay haddii ay geli lahaayeen waa ka dabageli lahaydeen bimacnaa wax kastay sameeyaan waa samaynaysaan labadaa xadiis min xadiisi abi saciidin alkhudri iyo xadiiska abi hurayra labaduba waa laba xadiis oo saxiixa ku sugan xadiis kale waxa uu sheegayaa xataa low kaana fiihim man ya'tii ummahu calaaniyatan la kaana fii ummatii man yafcalu dalik inuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam xadiisuu xaakim ku soo wariyey mustadraga culammada qaarkoodna ay quweeyeen wax kale iska daaya haddii ummadii hore uu ku jiri lahaa mid hooyadii si badheedha ugu taga isagaan qarsanaynin haddii kaasi uu jiri lahaa ummaddaydana cid sidaa la timaada waa laga heli lahaa marka wuxuu tilmaamayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam ummadaha hore in aad loogu dayanayo ummadaha aadka loogu dayanayana waxaa looga jeedaa yahuud iyo kiristaan baa loo jeedaa yacni si gaara yacni iyaga ayaa la tilmaamaya axaadiista qaarkoodna waxaa laga qaadanayaa labada xadiis aynu sheegnay mid ahaan faris iyo ruum in waxa weeye ayuu markaa sheegaya culammada qaar way kala qaadaanoo waxay yidhaahdaan wixii markaa adyaanta iyo diimaha ku saabsanna waxaa lagaga dayanayaa yahuud iyo nasaara bay dadka qaarkood kaga dayanayaan wixii siyaasadaha iyo xukuumada ku saabsan dadka la xukumayana iyo istibdaadka waxay kaga dayanayaan dadka qaarkood faris iyo ruum ayay kaga dayanayaan marka ghuluwigu maadaama uu ka mid yahay waxyaalahay la yimaadeen ahlu kitaabku waxaa laga qaadanayaa ummatu muxamedna cid ghuluwi la timaada in laga helaayo taas ayaa laga qaadanaya ghuluwigu waa maxay ghuluwigu waa mujaawazat lxad waa shayga xadkiisa in la dhaafiyo wey ashyaada quluwigae lagu dhaco waxaa ka mid ah in waxa weeye culammada iyo cubaadda iyo kuwa cibaadada badan yacni xadkooda in la dhaafiyo oo quluwi lagula yimaado sida aayaddii aynu sheegnay aayatu tawba ay tilmaamaysay inay yuhuud iyo kiristaanku quluwi ku sameeyeen oo ay ku talax tageen weynaynta ay weynaynayeen culammadooda iyo kuwooda cibaadada badan ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaah dad fara badani haddaba ghuluwigaa waa ku dhaceen oo culammadii bay ghuluwi ku sameeyeen markaasay xadkoodii dhaafiyeen kuwii cibaadada badnaa ama awliyada ay ka aaminsanaayeen inay awliye yihiin bay dadka qaarkood ghuluwi ku sameeyeen oo ku talax tageen ilaa qaarkood ay caabudeen oo dadka qaarkood ayaa dadka qaarkood ay ku yaqaaniin salaax iyo wax la mida ay u tuhmayaan inay wanaagsanaayeen amaba xaqiiqatan wanaagsanaa ayay xadkoodii dhaafiyeen markaasaa siday uga daba dhaceen ee uga barakaysanayeen ee isugu dhejinayeen ee waxay ku yidhaahdaanba u aqbalayeen bay markii dambena xabaalahoodii dul yurursadeen markaasay xabaalahoodii ku dawaafayaanoo isku masaxayaanoo dul ictikaafayaanoo iyaga wax u gowracayaan oo dheebt oo ay dheef iyo marka ka rajaynayaan yacani nafci inay anfacaan inay dhibta ka badbaadiyaan inay xanuunnada ka bogsiiyaan inay kurubaadka ka qaadaan inay xoolo yacni u barakeeyaan xoolaha u barakeeyaan yacni wax walba waa weydiisanayaan waxay dadka qaarkood aaminsan yihiin bes haddaad ictiqaadiso waa ku anfacaya xadiis mawduuco been abuura ayaa jira oo odhanaya low ictaqadtum fii xajarin lanafacakum wax kale iska daayo dhagax haddaa caqiidayn lahaydayn waa idin anfici lahaa dadka qaarkood waxay leeyihiin umuurtu waxay ku xidhantuhu ictiqaadka xadiis nebi maaha waa mawduuc waa been abuur culamada muxadisiintu waa caddeeyeen inuu been abuur yahay waxay yidhahen waa min wadci zanaadiqati wa cubaadi alaxjaar yacni kuwa shareecada fasahaadinayoo gaalo ah oo zanaadiqo ah oo kuwii awsaanta iyo dhagxanta caabudi jiray abaa ah wadciyey oo been abuurtay markaasaa dadka qaarkood iska qaateen dadka qaarkood camalkoodu wuxuu ku dhisan yahay bes waxaa doonto caqiide hadday dhagax tahay hadday wax kale tahay hadday qabri tahay hadday weli tahay hadday yacnii ciddaad ictiqaadisaa waa ku anfacaya wax kale iska daaya qaar waxay leeyihiin haddii sidaa aanu ahayn aad u ictiqaadisay ilaahay baa kaaga yeelayo niyadaad iyo ictiqaadkaagaa lagu qaaday baatil wey waxaas qaar baaba gabay ka dhigay waalmaru in yactaqid shayan walaysa kamaa yadunuhu lam yakhib wallaahu yuctiihi suufyada qaarkood nadmi macruuf agtooda ka ah ayaa waxaa ku jiray hadduu ruuxu ictiqaadiyo shay ictiqaadiyo oo shaygaasina siduu u caqiideeyo isagu u rumaystay ee u ictiqaadiyey aanu ahayn ku guul darraysan maayo ku hoogi maayo ee ilaahay baa niyadiisa u qaadayoo sidii uga yeelaya shaygaasi wuxuu doona ha noqdo walow dhagaxba ha noqdo baajuri waa ka ku odhanaya markuu cimridiga sharxayo walictiqaadu naaficun laa maxaala walow kaana fi laxjaar hadda ka warran ictiqaadku lagama maarmaan weeye inuu wax anfacayo kulay ku tahay dhagxanta waxa la ictiqaadiyey bas haddii la caqiideeyin waa ku anfacaya kama habatat bihi alahbaaru walaaaaar sida axaadiistii aasaartuba ku soo aroortay kulaha waxa ku arooray uu sheegayaana waa xadiiska mawduuce been abuurkaa xadiiskuna waa kadib waa kadib cala rasuul sala allahu aleyh wasalam nebigaa lagu been abuurtay wax ka jiraa ma jiro dad fara badan ictiqaadaadka baatilkay la imanayaan waxay ugu dhisan tahay low ictaqadtum fii xajarin lanafacakum oo hadda maxaa lagu haystay markaa mushrikiintii maxaa lagu haystay ila iyaguba waa caqiideeyeen dhagxanti iyo dhirahan iyo xabaalahan iyo ashyaadan ay caabudayaan ee qurbaanka ula imanayaan waxayna islahayn rabbi bay idin dhowaynayaan saasayna u caqiidaysnaayeen waana laga reebaayey rasuullo iyo nebiyaa loo soo diray kutub baa loo soo dejiyey waa loo diidaayey in lagu halaagsamayo ayaa loo sheegay waxaana la amraya iyo iimaanka la amrayay iyo allah keligii inay caabudaan ka tagaan hayrkii inay caabudaan shirkiyaadka in laga tago ayaa markaa la amrayy tawxiid iyo ikhlaas baana la amrayy marka huluwiga ayay ka mid tahay ashyaada noocaas huluwiga waxaa ka mid a in waxa weeye cid bashara oo rasuulka ka sokaysa sala allahu alayhi wasalam hadalkiisa in laga hormariyo hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulka waa huluwi waana xaaraanoo ma bannaana yaa ayuha aladiina aamanuu la tuqadimuu bayna yaday illaahi wa rasuulih ilah iyo rasuulkiisa wax kale ha ka hormarina laa ra'yi walaa qiyaas walaa qowl sheikh walaa qowl imaam walaa qowl madhabeed falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim dadka qaarkood baa markaa imaam ama sheikh ama caalim uu ictiqaadiyey ayuu wax walo uu yidhaahdo iska qaadanaya markaasuu wuxuu odhanayaa yacni sheekh hebel khata laguma sheegi karo waa qaldamay xataa lama odhan karo sida waxa weeye markaa kaanahu leeyahay idaa qaalat xadaami fasadiquuha ama sida soomaalida qaarkood ay yidhaahdeen hadduu dhahar yidhi allaa yidhi hadduu dhahar yidhi allaa yidhi baatil weeye waxaas caalimka ama imaamku waa qaldami karaa yukhti' wa yusiib maaha wax kastuu yidhaahdaa inay sax tahay cidda basharka ah ee bini aadamka ah ee wax kastuu yidhi ay xaq tahay wuxuu noqonayaa un rasuul weey waa nebi laakiin cid nebi ka sokaysa wax kastuu yidhi wada sawaab ma noqonayo yukhti wa yusiib ida xakama alxaakimu faاjtahada uma asaaba falahu ajraan wa ida xakama faاjtahada faahطa'a falahu ajrun nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu u kala qaaday caalimkii mujtahidka ahaa markuu ijtihaadoo dadaalo isagoo xaqii raadinaya cilmina leh inuu hadalkiisi qaabil u yahay sawaab iyo khata waa qaldami karaa waana saxmi karaa hadduu qaldamo qaladka waa inaan lagu raacin oo culammadii ixtiraamka la ixtiraamayo o la qadarinaya waa inaynay keensanin in la qadiso oo xadkoodii la dhaafiyo waa huluwi laa takhlu fii diinikum waa in la ogaadaa caalimku inuu yahay ama imaamku walow kaana saxaabiyan inuu yahay marka waxa weeye mid khata iyo sawaab aqbali kara in la waa macsuum waa arrin qalad ah culammadu hadday wax isku waafaqaan alculamaء اlmujtahidiin lilumma alislaamiya culamada ee ummadda islaamka ay leedahay hadday mas'ale isku waafaqdo masaladaas waxay noqonaysaa xaq waa macsuuma min alkhata masaladaas ijmaaca laga qaatay markaasoo caddaynaysa xaqnimada laakiin marka mas'alo aan lagu ijmaacin oo ijmaac saxiixi ah aanu ku guntamin lama odhan karo yacni qowlka markaa caalimku mar walba waa iska saxanya lama odhan karo wuxuu sax ku noqon karaa daliil saxa inuu waafaqo wa ilaa daatada markaysagaa hadalka caalimku wuxuu aqbali karaa khata iyo sawaab hadduu nusuusta waafaqo waa sawaab hadduu nusuusta khilaafana waa khata cabdullahi bn mascuud muxuu yidhi mas'ala ayaa la weydiiyey waana min culamaai asaxaaba waa min asaabiqiin saabiqiintii saxaabadee iimaanka usoo soo dheereeye u soo uu ka mid ahaa culammadii saxaabaduu ku jiray cabdullahi bn mascuud mas'ala min almasaa'il baa la weydiiyo markaa nas aanu ahayn markaasuu yidhi aquulu fiiha bira'yii fain yakun sawaaban fa min allah wain yakun khaطa'an fa minii wa min ashayطaani wallahu warasuuluhu bari'aani minhu wuxuu idhi ra'yigaygaan ka odhanayaa hadday sawaab tahay xagga ilaahay bay ka ahaatay hadday khata' tahayna xagga naftaydiiyo shaytaankay ka ahaatay marka wuxuu u qaybiyey mas'aladii inay sawaab iyo khata labada mid walba aqbali karto hadday khata tahayna ilaah iyo rasuulkiisu inay beri ka yihiin sidaas yadaabuu sheegay culammada ijtihaadkooduna waa wada noocaas laakiin wuxuu ku caddaan karaa caalimka ra'yigiisu inuu yahay mid xaq ah yacni bimuwaafaqati annusuus waaladilla in nusuustii adilada waafaqo ayuu ku caddaanaya laakiin nas iyo adilo uu waafaqsan yahy haddaan lahaynin wuxuu noqonayaa qaabil lilkhata' khata iyo sawaab mid walba mid aqbali kara ayuu noqonaya marka ghuluwiga dadka qaarkood wuxuu la gaadhaa shirki oo dadkay ku talax tageen ee ghuluwiga ku sameeyeen waa ta ay aqbalayaan hadday xaaraantii u xalaaleeyaan xalaal ay ka yeelanayaan oo xalaalnimo u ictiqaadinayaan xalaashii hadday ka xaaraantinimeeyaanna ka xaaraan yeelanayaan oo xaaraannimo u ictiqaadinayaan amaba waa taa dadka qaarkood intay ghuluwi ku sameeyeen yacni makhluuqaadka qaarkood ay dhacday inay caabudaanba oo ay ka dhigtaan qaaray markaa ilaahay ugu dhowaadaan oo cibaadaadkii anwaacdeedii wax ka mida xaggooda u leexiyaan oo is yidhaahdaanba ilaahay ugu dhowaada ilaahay ugu dhowaada is yidhahdaan marka qaarkood shirki buu la gaadhay qaar waa ka yaro sokeeya heerka oo quluwigu wuxuu la gaadhay caqiide xun oo qaldan in markaysaga ay ku dhacaan oo yacni dadka dhiiggoodii ay bannaystaan muslimiinta ahaa ama dadkii dhiiggoodu dhowrnaa ama muslimiin ha ahaadaan ama gaalo cahdi leh ama ahlu dimme ah ama cahdi lahoo sharcigu dhowray ha ahaadaan ama qaar ammaan la siiyeyba ha ahaadaan gaalo sharcigu dhiiggooda dhowray inay bannaystaan ama muslimiintii xaqdarro inay dhiiggoodii ku bannaystaan oo ay is yidhahdaan waa ku jihaadaysaan waa nooc ghuluwi ah waxay isleeyihin wax wanaajiya laakiin wax wanaajin maayaane yani waxbay markaa yani xumaynayaan raama nafcan fadara min hayri qasdin wa min albiri maa yakuunu cuquuqa waxaa ku rumoobaya dadka qaarkood taa laga cabbiray wuxuu doonayay nafci iyo waxtar markaasuu wax dhibay qasad la'aanteed yani biriga iyo samafalkana waxaa ka mida wax cuquuq noqonay dadka qaarkood qasdi xun inay ku samaynayaan laa shaka shaki kuma jiro laakiin qaar baa markaa isle wax wanaajiya laakiin ariiqii wanaagga markaa may raacin ariiqii wanaagga may raacin waddadii xumaanta ayay raaceen yacni ghuluwi bay ku dhaceen waxay isleeyihiin jihaad xaqa la kaalaya qaarkood haddana waxay la imanayaan yani baatil bay la imanayaan iyo dadka dhiiggoodii inay bannaystaan oo xaqdarro ay ku bannaystaan wixii rabbi lagaga fogaanayey bay isleeyihiin rabbi ugu dhowaada muslimiintii bay qarxinayaan muslimiintii bay laynayaan yacni iyagoo salaaddii ka soo baxay amaba salaaddii ku jira ayaa laga yaabaa markaysa markaa inay laayaan ama xasuuqaan ama qarxiyaan ama iyagoo iska khaafiliin ah ayaa waxa weeye intay iska dhigaan ciddii la rafiiqa bay dabeedna ku dhex qarxayaan amaba qarxinayaan waa khadri waa ballanburin yani ariiqa marka ay hayaan ariiq saxan maaha waa ariiq baatil ah waa ghuluwi baabkii jihaadka ayay is yidhahdeen la kaalaya dabeedna ghuluwi bay ku dhaceen oo cid aan sharcigu bannayn dhiigooday bannaysteen jihaadku wuxuu u baahan yahay axkaam wuxuu u baahan yahay in waxa weeye dawaabidda sharciga in loo raaco ayuu u baahan yahay waa in sharcigu qofka xidhaa oo nebigu sala allahu alayh wasalam iyadoo uu jihaadka amray haddana waxyaalaha markaa shareecada markaa ku khaladka ah waa reebay xataa jihaadka in lagula yimaado oo wuxuu ihi laa taqdiruu walaa tumasiluu hadri ha la imanina iyo ballanburyo tamsiil ha la imanina oo ha bakhti wareemina marka khadrigu waa maxay ballanburintii baa la diidayaa yacnii in markaa khiyaano iyo khadri lala yimaado in cid lagu ballan furo inta la moodsiiyo in ammaan la siiyey deedna lagaga baxo yacni taasaa la diiday waayo waa huluwi ina allaha laa yuxibu alkhaa'iniin ilaahay khaa'iniinta ma jecla wax fara badan oo markaa dadka qaarkood ay moodayaan jihaad inay tahay waa min baabi alkhiyaanati waalghadri baabkii khiyaanada iyo ballanburintay ku saabsan tahay hadriga iyo ballanfurka iyo khiyaanaduna waa madmuum shareecaday madmuum ku tahay khiyaanada marna lama ammaanin waxaa kale jira yani khidaac iyo khiyaana khidaacu waa maxay yani waxa weye waa ka duwan tahay alxarbu khudca mar buu maxmuud yahay khidaacu laakiin khiyaanadu marna maxmuud maaha labadu waa kala duwan yihin saas aawadeed baa khidaaca cala sabiil muqaabala ilahay isugu sifeeyey laakiin khiyaanada marna iskuma sifayn khiyaanada marna iskuma sifayn bale si mutlaqa ilaahay wuxuu u sheegay inaanu khaa'iniinta jeclayn ina allaha laa yuxibu alkhaa'iniin ilahay khaa'iniinta ma jecla ma cala alilaaq wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu aleyh walaa takhun man khaanak marka khiyaanadu waa madmuuma cala aliطlaaq waa maxay khiyaanadu waxay culammadu yidhaahdeen waa khadcatun fii maqaami alitimaan iyadoo laysaaminay in waxa weeye ammaanadii laga baxo laysaaminay oo khiyaamo lala yimaado dhagar ammaanadii khilaafsan iyadoo laysaaminay imaatinka lala yimaada waxay noqonaysaa khiyaane khadac noqon mayso saas aawadeed baa nebigu sala allahu aleyh wasalam mughiiratu bnu shucba waxay israaceen niman gaalo ah waxay u tageen boqorkii masar markaana gaal buu ahaa mughiiratu bnu shucba xoolay weydiisteenoo xoolihii buu siiyey way ka yimaadeen mughiira nimankiina waa laayey nimankii la socday rafiiqa la ahaa ee gaalada ahaa xoolihiina waa wada qaata xagga iyo madiina buu iska soo qabto isagoo xoolihii wato waaba islaamay nebiguu la yimi xoolihii isagoo wata waana islaamay wuxuu nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam ama alislaamu fanaqbalhu mink islaamnimada waa ka aqbalaynaa wa ama almaalu fainahu gadrun walaa xaajata lana ilayh islaamnimada waa ka aqbalayna laakiin xooluhu waa ballanfur aad cid ku ballanfurtay oo wax baahiya uma qabno yani kaa qaadan min isaga ma odhan gaalaad ka soo qaadataye yani keen annagaa u xaq leh yani nebigu wuxuu tilmaamay waa khadri waa ballanfur oo ballanfur halkay ka tahay xadiisku bukhaari baa saxiixa ku soo wariyey abu daawuudna sunankiisu ku soo wariyey culammada shuraaxdii markay sharxayaan xadiiska waxay ku sharxeen ballanfurku wuxuu kaga jiraa safarkan ay ku wada jireen socdaalka wada ahaayeen ayaa wuxuu ka dhigan yahay in ballan ka dhaxeeyo inay is-aamineen ficlan markaa mid ay ballameen ma aha waxay culammadu leeyihiin lianna arufqata yastaxibuuna cala alamaana dadka rafiiq ee wada safarka ahi waxay ku rafiiqeen oo ku wada socdaan ammaano ay is-aamineen oo dadkii socdaalka wada ahaa ee wada safarka haddee dagaalkuma wada jiraan ruuxna ka fili maayo ka kale inuu la dagaalamayo waxaabay ku wada socdaan safar wada socodka ay wada socdaan baa ka dhigan aaminitaan ay is-aamineen wax ammaanadii ka hor imanaya ay is-aamineen haddii lala yimaado qaarkood wax dilaan waxay noqonaysaa khadri oo ballanfur shardi maaha in lagu dhawaaqo markaysaga haddaba waa is-aamine shardina maaha in lagu dhawaaqo marka ammaan baa inoo xidhan shuraaxda xadiiska sharxaysa hadday ibnu xajarka tahay fatxulbaariga sharxa bukhaariga hadday cayniga tahay cumdatulqaariga hadday awtaarka tahay hadday tahay cawn macbuud dhammaan waxay tilmaamayaan liana arufqata yastaxibuuna cala alamaana dadka rafiiqa ahi waxay ku saaxiibeen oo ku wada socdaan ammaano ay is aamineen wax ammaanadii ka hor imanaya haddii lala yimaado oo fal yacni dhibaaba a la sameeyo ballanfur bay noqotay maanta dad fara badani waxay samaynayaan waxay noqonaysaa ballanfurkaasay gelaysa huluwiga marka hore lagu dhacaana sababay quluwiga xataa wuxuu geli karaa xagga cibaadaadkuu geli karaa nebigu sala allahu aleyh wasalam dhagxantii jamaraadka ayuu wuxuu yidhi quruurux iisoo gura markaasaa quruurux loo soo guray sacabkiisu saara markaasuu yidhi amhaala haaulaa'i farmu ayuha annaas wa iyaakum alguluwa fa inama ahlaka man kaana qablakum alguluwu fi ddiin dhagxantii jamaraadka la tuuraayey marka xajka ayuu nebigu wuxuu yidhi quruurux iisoo gura buuri falaqadtu lahu xasayaatin huna xasa lkhadfi fadl bnu cabaas wuxuu yidhi waxaan u soo guray dhagxan yaryaroo kuwa markaa finiinkee fartiya suulka lagu gano markaa noocaas ah baan u soo qaaday sacabkiisuu sidaa u saaray dabeedna wuxuu yidhi dadow kuwaasoo kale tuura yani quruuraxaa yaryar yani oo kale tuura kuwa waaweyn yani ha tuurina wa iyaakum alghuluwa culammadu waxay yidhahdeen ghuluwi waxaa soo gelaya halkan dhagxanta waaweyn in lays yidhaahdo waxaa ka fadli badan kuwa yareer in la tuuro kuwa waaweyn ee kaaniyaallada ah ya ama waraabatuurka ah kuwaas in la tuuraa ka fiican oo ka fadli badan in lays yidhaahdaa nooc ghuluwiya inay tahay ayaa xadiisku sheegaya fa inamaa ahlaka man kaana qablakum alguluwu fi ddiin waxaa halaagay kuwii idinka horreeyey diintii inay ku talax tagaan marka ghuluwi abwaab badan buu geli karaa xagga cibaadaadku geli karaa xataa mucaamalaadka qaarkood ashyaada qaar oo aan xaaraan ahayn haddii laysmoodsiiyo inay xaaraan tahay oo xaaraannimo laga ictiqaadiyo nooc huluwiya noqon kartaa nooc huluwiya ayay noqon kartaa bidaci waxay geli karaan baabulghuluwi bay geli karaan shay aan cibaado ahayn baa cibaado la moodo laga cibaado dhigta oo la doonaya rabbi in loogu dhowaado waa huluwi huluwi waa maraatib yacni shirkiyaadki iyo kufriyaadkiina qaar baa huluwi gaadhsiisan huluwiga qaarkood waxay gaadhsiinayaan qofka gaalnimo qaarna waa ka sokeeyaan marka waxa weeye baabku waa ballaadhan yahay marka ahlubidaca badankoodu waxay sameeyaan ghuluwi inay la yimaadaan shareecadii wax ka miday ku talax tegayaan wax ka midna waa ka gaabinayaan waayo ghuluwiga baab lagula yimaadaa waa calaa xisaabi alabwaabi alukhar baababka kale bay ka go'an tahay imanka qolada khawaarijta ee muctasiladu ghuluwi waxay ku sameeyeen oo ku talax tageen nusuusta waciidka ee goodiga sheegaysa cidda waxaa samaysaa naar bay gelaysaa maxay ka ilaabteen nusuustii wacdiga sheegaysay ruuxa marka markaysagaa shayga khayrkee sidaase la yimaadaa jannuu gelaya wacdigii jannada lagu yaboohaayo oo loogu ballanqaadayey camallada qaarkood qofka sameeya inuu janno gelaayo waa ka indhalaabteen bes waxay ku talax tageenu nusuustii goodiga sheegaysay waxa naarta lagu gelaya qolo kale waa muqaabilko waa murji'adoo nusuusta wacdiga ku saabsan ballanqaadka janno lagu ballanqaadayo ee fadaaisha bay ku talax tageen waxay ka indhalaabteen nusuustii waciidka iyo goodiga sheegaysa taasay ka indhalaabteen qolada mushabbihada la yidhaahdo oo ilaahay khalqigiisa ku shabbahay nusuusta sheegaysa sifaatka sugista la sugayo bay ku talax tageen waxay ka indhalaabteen nusuustii tashbiiha diidaysay nusuustan badanay sheegaysa sifaat ilaahay in loo sugaayo cilmi qudro samci basar wejhi yadayn wahaakada taasay markaysa markaa waxaa ku talax tageen waxay ka indhalaabteen markaa nusuustii sheegaysa tashbiiha in la nafinayo laysa ka milihi shay qolada mucadiladaee sifaatka ilaahay diidaysa ama awilaysa ama sifaadkao dhan wada diidaysa ama bacdi ka mida diidaysa waxay iyaguna ku talax tageen nusuusta sifaadkii tashbiiha u diidaysa laysa ka milii shay iyo nusuusta la midka ah falaa tadribu lilaahi alamhaal waxay ka indhalaabteen nusuusta markaysagaa sifaatka sugaysa ayay ka indhalaabteen oo yani markaasay waxay yidhaahdeen waa in markaa nusuustaa kale la awilaa waxaana la rabaa adilada shareecada oo dhan in la wada qaataa la rabaa baab kastoo abwaabta shareecada ka mid ah adilada ku soo aroortay gees kastaba waa in la ururiyaa xaqana waa in laga wada qaataa waa inaan bacdina la qaadan bacdina laga tegin mutashaabihaadkana waa in loo celiyaa muxkamaadka sida marka waxa xaqu yahay baa saas ah marka waxaa waajiba ah, shareecada marka waxa siday tahay in loogu dhaqmo oo loogu camal falo nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabadiisu waxay ku sugnaayeen wasad sida lagaga badbaadayo huluwiga waxay tahay in ariiqii markaysa waxa nebigi iyo saxaabadiisa la raaco oo kitaabka ilahay iyo sunnada rasuulka la qabsado yacni dhammaanna nusuusta adilada shareecada ee mas'ale kasta ay sheegayso in laga wada qaato xaqa yacni sida loo fahmayo nusuustaana in lagala kulmo yacni saxaabadii nebigu sala allahu aleyh wasalam siday u dabaqeen ee u fahmeen ee ku ahaa oo sabiilulmu'miniinka la raacayaa waa waddadii markaa saxaabada markaa nebiga sala allahu aleyh wasalam man kana cala mili ma ana calayhi alyowm wa asxaabii waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda waytabic hayra sabiili lmu'miniina nuwallihi ma tawalla wanuslihi jahannama wasaa'at masiira marka rasuulka in la raaco iyo waxa weeye sabiilumuminiinka in la raaco waa isku lamaantah rasuulka in la khilaafiyo sabiilumuminiinka in la khilaafaana waa isku lamaantah wsaabiquuna alأwaluuna min almuhaajiriina walanصaari waladiina tabacuuhum bixsaani radia allahu canhum waraduu canhu waacadda lahm janaatin tajri taxtaha alanhaaru khaalidiina fiiha abada yani saxaabadii nebiga sal allahu aleyh wasalam ariiqoodii iyo sabiilkoodii in la raaco waxa weeye waa mid laazima weeye waana ariiqa saxda ee lagu fahmayo nusuusta lagu fahmayo wey qofka ishkaalaad iyo shubhaad hadday ku yimaadaan see shubhadii loo zuuliyaa huluwigiina looga badbaadaa waxaa loo zuulinayaa in culammada raasikiinta loo noqdo caadat salafi fii isaalati ashubhati bisu'aali alculamaa asheekh maxamed bin abdilwahaab waa ka ku odhanaya masaa'ilu kitaabi tawxiid caadada salafku waxay ahayd yacnii shubhada sida loo suulinayo shubhadii looga baxayo in culammada la weydiiyo culammada in la su'aalo ayaa lagaga baxaya yacni qofku hadduu marka culammadii weydiiyo waxay culammadii markaa u tilmaamayaan ariiqa saxdaa bay u tilmaamayaan ariiqa saxda ah ayaa u tilmaamaya yacni taasaa lagaga baxaya waxaa jirta nusuusta qur-aanka haddii la eego dee aayaadka qaarkood baa tashaabuhu ku sugan yahay dee aayaadkaa tashaabuhu ku sugan yahay culammadu waxay ku caddaynayaan sida saxda ay tahay taabiciintii markaa cid ka mida ayaa waxay yidhaahdeen shubha na gashay shubhada na gashay waxaanu isnidhi dadkan dunuubta waaweyn la yimi ee kabaa'irta ah yacni sidee loo odhanayaa naar baa laga soo bixinayaayoo shafaaca lagaga soo bixinayaa naarta iyadoo shubhadaasi nagu sugan tahay oo shubhatulkhawaarij ayna gashay buui ayaanu markaa waxaanu nibi u yihi xajka waxaanu aragnay saxaabi saxaabada nebiga sal allahu aleyh wasalam ka mid ah oo axaadiis sheegaya axaadiistaasina ay tilmaamayso in dadka ahlulkabaa'irka laga soo bixinayo markaa naartoo shafaacada lagaga soo saarayo markaasuu la hadlo wuxuu yidhi taabicigii baa la hadlayaa layaab baa leediina maxay tahay arrinkan aad sheegaysaan oo ku saabsan yacni dadka ahlu ahlulkabaa'irkaa baa naar laga soo saaraya markaasuu yihi qur-aanka ma akhridaa markaasaan ku idhi haa markaasuu yihi casaa an yabcasaka rabbuka maqaaman maxmuudan soo maad arag maqaamka maxmuudka waa shafaacada nebiga sala allahu aleyh wasalam wuxuu kaloo ku yidhi wuxuu u deliishaday taabicigii sawta ilaahay yidhi yuriiduuna an yakhrujuu min annaari wamaa hum bikhaarijiina minha walahum cadaabun muqiim naarta inay ka baxaan bay rabaan kamana baxayaan wuxuu saxaabigu ugu jawaabay iqra' maa qablaha bal waxaa ka horreeya akhri aayadda ka horraysa maxay sheegaysaa ina aladiina kafaruu low ana lahum ma fi lardi jamiica wamilahu macahu liyaftaduu bihi min cadaabi ywmi alqiyaamati ma tuqubila minhum walahum cadaabun aliim yuriiduuna an yakhrujuu min annaari wama hum bikhaarijiina minha walahum cadaabun muqiim iqra' maa qablaha dabaleeg aayaddii ka horraysay waxay sheegaysaa ina aladiina kafaruu bay ka bilaaban tahay waxay ka warramaysaa kuwa gaaloobay inay yihiin kuwani marka yuriiduuna an yakhrujuu min annaari wamaa hum bikhaarijiina minha waxay ku saabsan tahay kuwa gaaladay ku saabsan tahay mar kale waxay deliishadeen dadka qaarkood inaanay ahlulkabaa'irka dadka ahi naarta inaynay ka baxayn aayaddu allah yidhi wa ama aladiina fasaquu fama'waahum annaaru kulama araaduu an yakhrujuu minha uciiduu fiiha wa qiila lahum duuquu cadaaba annaari aladii kuntum bihi tukadibuun inta horeoo kale ay dadka qaarkood oo mar kastaay doonaan naarta inay ka baxaan waa lagu celiyaa laakiin taana waxaa caddaynaysa macnaha looga jeedo aakhirka aayadda wa qiila lahum duuquu cadaaba annaari aladii kuntum bihi tukadibuun waa cid ahlu takdiib ah oo xaqa beenisay oo gaalowday weeye ayay ku saabsan tahay marka ciddii dee ahlu ah ee xaqii beenisay yagu waxay noqonayaan marka naar inay ku waaraan bay markaa noqonayaan markaa saas aawadeed yani mas'alo qadarka ku saabsan taabiciinta qaarkood markay ishkaal ka gashayna waxay u noqdeen saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam watay cabdullahi bnu cumar ay weydiiyeen oo intay markaa maka yimaadeen iyagoo xaj u yimi ama cimro u yimi ay cabdullaahi bnu cumar kula kulmeen dabeedna ay su'aaleen cabdullahi bnu cumar baa ishkaalkii ka saaray asheekh maxamed bin abdilwahaabna masaa'isha xadiiskaas markuu sheegaayo qadarka ku saabsan ayuu ku keenaa mas'aladaas yani caadatu salafi fi izaalati shubha bisu'aali lculamaa oo allah baa wuxuu yihi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun fas'al bihi khabiira nebigu wuxuu ihi sala allahu alay waslm hallaa sa'aluu ida lam yaclamuu inama shifaa lciyi su'aalu marka waajib waxa ah ruuxii aan shareecada caalim ku ahayn wixii ka ishkaal gala ahlucilmiga raasikhiintae qumman waa inuu u noqdaa oo weydiiyaa oo iyaga marka waxa weeye fatwadooda uu ku camal fala hadday dhacdo marka waxa weeye inay iskhilaafaan ahlucilmigu oo ay masale isku khilaafaan ciddu ugu kalsoonida badan yahay amaba haddii markaa nadar u saaxiib yahay oo bimacnaa adilada iyo marka la caddeeyo uu fahmi karo cidda marka waxa weeye uu is yidhaahdo sawaabkiiyo saxday ugu dhow yihiin marka labadaba u dhegaysto waa inuu markaa raacaa haddaanu isagu markaa fahmayn adilada iyo waxay deliishanayaan cidda ugu kalsoonida badan yahay waa inuu qallitaa yani waajibku waa saas weeye kelmaddii intaas ayay ku kooban tahay marka halkaasay inoogu eg tahay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk